man qablahu biduni daliil ninkaas muqalid weeyaan muqalid waxaa la yihahdaa alأkhdu biاlqawli aw qawli man sabaqahu biduuni daliil nin heblow maa yidhi ha dushaanu dhiganaya muqalid waa kaas marka kaa ijtimaaciisa maqnaashadiisa iyo joogitaankiisa qiimo ma laha almuqalid iyo ninka caamigo waxbaan aqoonin isku darajo waayo walidaalika ibnu cabdilbar wuxuu li ajmaca almuslimuuna calaa ana almuqallida laysa min alculamaa yani ninka hadduuba leeyahay fulaan wuxuu yidhaahaa baa cilmi ah ninkaas waxbaba ha laqbaysa karo waxbaa iska socda laakiin ninkaas culamada ka mid ma ah bale ilaahay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna dadka layidhi kuma jira marka mujtahidiin layidhi waxaa ku baxay muqalidiinta iyo dadkii caamada ah waxba aan garanayn yaa baac ku baxay kuwaas ijmaacooda iyo kitaagitaankooda qaybo ma laha min alummati alislaamiya markii la yidhi ijmaacu lumami asaabiqa kulliha yaa ku baxay waxa weeyaan yahuud wanasaara iyo wixii lahal waxay ku ijmaaceen cibro ma hadda ka soo qaada nasaarada fii hada alcasri oo kale waxay ku ijmaaceen in nabiyullaahi ciisa la salbiyey macnaha in eh, in la dilay eh, maal lagu waray saasay leeyihiin ilaahayna wamaa qataluuhu wamaa salabuuh walaakin shubbiha lahum marka waxaa weeyaan ummadda kale way ku kulmi karaan meel baatil ah way ku kulmi karaan oo markaa yani ummaddan baa ilaahay subxaanahu wa maadaama aakhir lumam ay tahay yaa ilaahay wuxuu ku manaystay inayna baadi isku wada raacin meesha iska wada raacda xaqa ilaahay uu ka dhiga marka umamtii hora ka bax marka itifaaq macnihiisa waan kuu sheegay mujtahidiin waan kuu sheegay min alumma alislaamiya haddana waa shardi fii casrin min alcusuur fii casrin min alcusuur waxa weeyaan ijmaaci masaa'il waxaa jirta mar kastaba soo cusboonaa soo cusboonaanayso lama dhihi karayo cilmi oo dhan waa dadkii hore waxay yidhahdeen lama dhihi karo yani maadaama adduunyada taطawur ay sii gelayso mar kasta wax cusub baa imaanay dadka oo ahlulcilmiga waxaa weeyaan inay xukmullahi fi hadi اlmas'ala inay cadeeyaan waajib ku ah ayagoo ama nusuusta ula kaalmaysanay ama qiyaas ama masaalixda oo yani islaamka uu la yiminayo u fiirinay marka fii casri min alcusuur taas waxay ka baxaysaa qolada dhahayo qolo badan baa waxay leeyihiin ijmaac waxaa suuragal uu ka yahay fii casri nabiyi fii casri saxaabati faqad nebiga markuu dhintay wixii ka dambeeyey saxaabadii keligoodaa ijmaac la suuraysan karaa liannahu saxaabada dad kooban bay ahaayeen la wada yaqaana culammadooda iyo caamadooda kala yaqaana hadda meelaha ay joogaanna la wada ogyahay mas'aladii ay wada maqli karaan aynay wada waafaqi karaan laakiin haddii maadaama muslimiinta fii jamiici anxaa'i alcaalam ay wada gaareen in la ogaado in mas'aladan wax khilaafsan ousan jirin aad bay u adag tahay marka yaan la dhihin fii casri min alcusuuri fii casri الصaxaabati aw itaabiciina calaa qila lagu ekeeyo dad badanaa dadaa qaba daahiriinta ay ka mid yihiin laakiin waxaa laleeyahy baabka la xiri maayo inkastoo ay sax tahay oo quruuntii mufadaladeedu saddexdii qarni ijmaacooda wax sahlan oo la suuraysan gara ay tahay ee masaa'il badanna laga haayo inay ay ku ijmaaceen laakiin baabka ijmaaci lama xiri karo oo waxaa dhici karta wasiila min alwasaa'il oo lagu ogaan karo dadkao dhan inay wada hadalkooda inay meeshaas ay ku waafaqaan ama loo sameeyo eh, maxaan ku yidhaha majaamic oo dadka culamada waaweyn oo islaamka meel kastoo joogta ay isugu timaado oo haddana ra'yigooda caalamka lawada gaarsiiyo oo la ogaan kara masala mucayana xukunkooda waa la ogaan karaa inkastoo ay sucuubo tahay in la wada ogaado dadka muslimiinta culammada mujtahidiintooda oo dhan in hal masalo ku ijmaaca kar la ogaan karo faktigan ay u adag tahay laakiin haddana baabkiinan la xirin laakiin ijmaaca dhabtoo la sahlan waa quruuntii mufadalad aheed laakiin tanna waa dhici kartaa maca sucuubatin fiih fii casri min alcusuuri ayib calaa xukmin sharciyin alayri calaa xukmin sharciyin waxaa ku baxay wixii macnaha ka baxsan oo dhan umuur adunyaa ama ibi ama handasa ama umuur alcaqliya oo hadda dadkan oo mutakalimiinta caqiidada ay ka wada hadlaan baraahiin ay ku leeyihiin wax wax jira ma ah caqligooda bay ku leeyihiin waay ittafaqa ahlu lcuquul ninkaa muctasilada ah itafaqa ahlulcuquul uu leeyahay ninkii ka dambeeya waxaa laga yaabaa nin ashcari inuu yidhaahdo caqligaad sheegay maba jira kuwaas waxaa dhan marka marka ayu caqlina naxtakam ilayh caqligaada yakhtalif can caqli fulan can caqli fulan can caqli fulan meel lasoo qabta ma marka calaa xukmin sharciyin waxa weeyaan min taxliilin wa taxriimin aw manduubin aw sunnatin aw mubaaxa laga hadlay waxaan soo haray ijmaac lama dhahay marka waa inay mujtahidiin ku ijmaacan calaa xukmin sharciyin bacda wafaati الnabiy salى اllahu alayhi wasalam nebiga markuu joogay ijmaac looma baahno liannahu nebiga hadday dadka oo dhan isku ijmaacaan wax isku soo waafaqaan oo nebiga la yimaado inu khilaafo kulligood waxooda waxba kama jiraan nebiga tiisa un baa jirta haddii inta wax isku soo waafaqaan nebigana ou ku waafaqo waa fiicanta ayuu yihahda alcibratu bikalaami الnabiy sala allahu alayh wasalam waxay soo sheegeen waxba qiimaa ma laha marka alcibra waxa weeyaan bacda wafaati الnabiy oo xugum sharci ah hadday ku ijmaacaan ay waa markaa waa la qaadanaya marka tacriifkiisa iyo اxtiraazaadka tacriifka uu leeyahay sidaas waa itifaaqu اlmujtahidiina min alummati اlislaamiyati fi casri min alcusuuri calaa xukmin sharciyi bacda wafaati الnabiy salى اllahu alayh wasalam ayb kaas waxaa weeyaan tacriifkii ijmaaci isilaaxan lugatan wasilaaxa adilat lijmaac inuu ijmaaca xujo yahay maxaa tusinay ijmaaca inuu xujo yahay maxaa ku tusinaya musanifka qaar badan uu kaga hadli doonaa laakiin aayaddii aan kuu soo sheegi jiray waman yushaaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu hudaa waytabic gayra sabiili اlmu'miniina nuwalihi ma tawalaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiiran buu ilaahay waytabic gayra sabiili اlmu'miniina ninkii rasuulka khilaafo waaba la garta jidkii mu'miniinta ay jidan ahayn raaco nuwalihi maa tawallaa wanuslihi marka allahu tawacada calaa man khaalafa almu'miniina fii طariiqihim biاnnaari wاlweyl marka taas waxaanu ogaanay nin waxuusan xaq u lahayn inuu khilaafo khilaafo bimacnaa kaana calayhi lizaama an yalzama طariiqaةa اlmu'miniin kaasoo laazimka markuu khilaafo ilaahay ciqaabo laakiin hadday raacitaankooda waajib aysan ahaan lahayn ilaahay kuma ciqaabi lahayn qofka hadduu dhaafi lahay marka aayaddaas waxaa leeyahay min aqwى اladilati alati tustadlu fi wujubi alاxtijaaji biاlijmac ayb axaadiidta waxaa ka mida musanifka qaar buu sheegi doonaa laa tajtamicu ummatii calaa khata wa fii riwaayatin calaa dalaala marka fiiri laa tajtamicu ummatii nabiga hadalkiisa ummatii uu leeyahay waxay mafhuum loo tahay in ummamtii horeo kale ayna ku jirin ay yumkin an yajtamicuu calaa khata laakiin ummadaan bimaa xabaaha allahu min alfadaa'ili iyo ilaahay uu macnaha u naxariistay annaha laa tajtamicu calaa dalaal xadiidkaas tirmidi iyo kayrkiisaa wariyay duruqdiisa markii la jamciyo inayna saxiix hadayna gaarin xasan kama hooseeyo bimacnaa annahu yustadallu bih ayb marka adilo kaloo musanifka uu sheegi doono ay ka mid tahay e, watalzamu jamaacat almuslimiina faina dacwatahm min waraa'ihim tuxiiq xadiidkii musanifka hore usoo sheegoon faina hada alxadiida yu'khadu minhu alاstidlaalu calى ana اlijmaca xuja uu soo lahay baa ka mid waa xadiid صaxiixa asigani marka adiladaas marka laisku keenay iyo wixii lahal eh waxaa laga qaadanayaa inay muslimiinta meeshay isku raacaan inay cid khilaafi karta ayna lahayn ayib ijmaaca laba qayb uu kala baxa ijmaac nudqi ah iyo ijmaac sukuuti baa la yidhahda ijmaac sariixa ama ijmaac sukuutiga sariix waa maxay haddii culammadii islaamka inta la koobo mas'alada lasoo dhex dhigo ay yidhaahdaan mas'aladaa xukumkeeda waa sidaa ama xaaraam ha noqota ama xalaal ha noqotay si iskugu waafaqaan waa ijmaac oo sariix ah oo cad weeyaan ayib ijmaaca sukuutiga waa maxay inay mas'alo timaado qaar min e, e, culamada kamida ay ka hadlaan intii hadashay ay meel isku waafaqaan mas'aladiina markaas xukunkeeda ay intishaar samayso caalamulislaami maalan ay wada gaarto dadkii kalena ay qaar ka aamusaan markaa ninkaas aamusay maxaa loo qaadanaya ma waxaa la leeyahay nimankaas aamusay waxay u aamuseen ogolaasho nimankaan xukunka isku raaceen inay ogol yihiin oo mas'alada ijmaac baa laga dhigaa markaan mase waxaa la leeyahay laa yunsabu lisaakitin qawlun oo ninkaas aamusay waa aamusay mas'aladii ijmaac ma aha in yaro culamadaa ka mid noqotay intii kale waa ka aamustay maa la leeyahay laba qowl weeyaan imaamu shaafici wuxuu aaminsan yahay dadka dhahay laa yunsabu lisaakitin qowl ninka hadduuba mas'aladaba ka hadlin hadalkaasaa qaba lama dhahay marka marka la isku fiirfiiriyo waxaa fiican baa laleeyahay in la yidhaahdo ijmaac sariix in lawada helo waa adag tahay hadday qaar culammadii ay ka wada hadlaan inta kaloo ka aamustayne asbaabtii na ay la helo ay ka hadli lahaayeen mawaanicdii inay hadlaana ka reebi lahaydna ay manaha meesha ka baxdo ijmaaca loo qaadanaya laakiin haddii ay manaha asbaab ayna jirin maalan mas'aladii meeshaan bay ka dhacday waxaan aaminsannahay inayna culamadii caalamka wada gaarin asbaab tawafur اlijmaac oo dhan maba la helinba ijmaac lama dhihi karay ama waa la wada gaaray oo mas'aladii caalam islaami waa wada gaar laakiin mawaanic baa jirto oo mas'aladaas waxaa dhici karto haddii laga hadlo bacd albuldaan dadka ama madaxda ama meesha joogta inay laga hadlaayna ogoleen ee dad badan ay ugu aamuseen fitno awgeed ama dhib soo gaaray ninkaas waxaa leeyahay hadalkiisa haba ka aamuse laakiin raallinimo loo qaadan maayo laakiin haddayna jirin wax cabsi ah inay hadalkooda ka hadlaan mas'aladina ay wada gaarto nin caalime ka aamusi maayo ilaa ridan bimaa samica in la yidhaahdo marka ijmaaci saas loo qaato yaa fiican baa laleeyahy marka e, labadaas mas'alo waa ijmaaca e, maxaan dhihi lahay oo sukuutiga iyo midka sariixa ayb e, waxaa jirto wax ijmaaca u dhow waxaa la yidhaahdaa haddii ay dhacday inay culammada isku khilaafaan masأala min almas'alatayn calaa qowleyn bay isku khilaafi marka waxay macnaheedi tahay mas'alada waa mukhtalaf min jahadaad ka fiirisa min jaha taaniyna ijmaac bay ku tahay waxay ku ijmaaceen in labadaas qowl ka baxsanayn waxaa la isku khilaafay hal yajuuzu ixdaathu qowlin haalid qowl saddexaad ma la keeni karaa oo labadii mas'alo oo isku khilaafay dadkii labadii qowl isku khilaafeen mid saddexaad ma la keeni karaa ama waxaa laleeyahay culammadii labadaasay ku ijmaaceen mid saddexaad lama keeni karo saas miya labada qowlba waa jira kasoo qaada calaa sabiil mithaal maalan waxaa lagu mihaaliyaa tawriihu اlkhwati maca aljad oo kale saxaabadii taabiciintii waxay isku khilaafeen calaa qowleyn qole waxay leeyihiin walaalihii lama dhaxal awowgii baa waxaa la keenaa bimansilati اlab aabbaha siiyu meydka walaalkiisa uu reebay oo aabbaha ugu xijaabnaayeen walaalaha ina wax la dhexli karin sidaasoo kale jadkii ama awowgine maydka wixii la dhashay asaa xijaabay oo martabadii aabbaha la keenaya hal qowla saas qabo qowl kale waxay qabaan mayee awowgi iyo walaalaha waa isla waa la dhaxal siinayaan dhaxalka ay wada leeyihin liannahu waxaa lagu leeyahay meydka oo dhintay qof baa dhintay wuxuu ka tegay maxaan idhaha walaalihiis iyo awowgiis marka waxaa la leeyahay labadaan hadda wada joogto walaalihii awowgii meydka waa u siman yihiin liannahu awowgu wuxuu ku soo dhowaanayaa aabbihiiba u dhalay walaalahaanna waxa weeyaan ninkaas dhintaa dhalay oo aabbihii ah marka labada dhinac bay kasoo dhawaana marka waxay leeyihin qolo waa la isla karaa marka labadaas qowl baa la khilaafay adiga marka ma banaan tahay qowl kale inaad la timaadid oo ay ka mid tahay maalan walaalihii ayagaa xijaabaya jadkii oo kale ma dhihi kartaa oo qowl kale ma la imaani kartaa oo labadii qowl aan ahayn Eh, sida fiican waxaa weeyaan inayna banaanayn qowl saddexaad in lasoo derisiyo ee eh, labadaa salafta ay isku khilaafeen mid ka mid ah midii un adiga raajix kula noqota aada qaadatay laakiin daliilka saddexaad aada keeni karta ayib marka eh, intaas waa tasawur caam ah ijmaaca ah markii laga fiiriyo musanifkana waxa weeyaan tasawur kale buu ku siin doonaa intaas baan kaga gaabsanayna qaala shaaficiy wuxuu ri faqaala lii qaa'ilun wuxuu ii yiriyey qad fahimtu madhabaka madhabtaada waan fahmay fii axkaami illaahi ilaahay axkaamtiisa qur'aankaa uma axkaami rasuulihi madhabtaada rasuulka axkaamtiisa oo xadiidta waan ka fahmay wa anna man qabila ninkii aqbala can rasuuli illaahi ka aqbalo fa can illaahi qabila ilaahay u ka aqbalay taas waa ogaaday maxaa saas u noqotay biana allaha bisababi ana allaha ilaahay iftarada uu farad yeelay aacata rasuulihi rasuulkiisa daacaysu nagu farad yeelay awgeed baan haddaan rasuulka raacna ilaahay anagoo amarka qaadanaan la midna wa qaamat ilxujatu xujadiina way oogantay bimaa qulta waxaad soo tiriyey oo bian laa yaxilla inuusan bannaaneen ah limuslimin aysan u bannaaneen muslimkoo calima kitaaban kitaabkii ilaahay aayaddiisa ogaaday walaa sunnatan ogaaday an yaquula inuu yidhaahdo aysan u bannaanaynna waa soo ogaaday bikhilaafi waaxidin minhumaa mid ayadka mid a wax khilaafsan nin muslim inuu yidhaahdo inaysan banaanayn waa soo ogaaday buuli wacalimtu waxaan kaloon gartay ana haadaa midkaan fardullaahi inuu yahay midkaan waajib inuu nagu yahay aysan ahayn baryad inaysan ahayn waa fahmay ee famaa xujatuka markaan xujadaada maxay tahay fii an tatbaca inaad raacdid ma jtamaca annaasu calayhi dadka waxay ku ijtimaaceen ina waa xujo aad tiraa maxaa kugu daliil ah oo mimaa laysa fiihi ousan ku sugnayn oo mimaa shay a eh, laysa fiihi ousan ku sugnayn nasu xukmi lilah ilaahay xukm uusan cadday uusan ahayn walam yaxkuuhu can اnabiy nebigana ay ka warinin shaygaas ay ku ijmaaceen inaad raacdid maxaa kuugu xujo ah atascumu waxaad sheegaysaa imaamu shaaficiyow maa yaquulu gayruka gayrkaadi wuxuu leeyahay anna ijmaacahum ijmaacoodu laa yakuunu ma ahaada abadan yani weligiisba ilaa calaa sunnatin haabita sunno sugan mooye wain lam yaxkuuhaa ayba sheegin marka ninkii daalibka ah waxa weeyaan intaad fahamtay oo aada ii sheegto xaqa waan laakiin waxaa ii dhiman waxa dadka ay ku ijmaacaan wax xujo inay tahay maxaa ku tusinay dadka waxay ku ijmaacaan inay xujo u yahay maxaa i tusinaya buuri waa qayb qaybka labaad waxaad ii sheegtaa lidi imaamu shaaficiyow ma dadka waxaad ka mid tahay dhahaayo yani kullu ijmaacin laa budda lahu min nasin dadaa saas qabo إجmاع laa yمkin an يutasawara an yuujada إجmاع إlا an yakuna hunaaka daliil شharciy min kitaab الlah وasunaةi rasuulih sidaasay leeyihin ee masأalo daliil aan lahayn ma lagu iجmaaci karaa ayaa la isku haysta imaam الshaafiعي iyo dadka kale waxay qabaan waana sida raajixa eh masأala hadii ayna daliil lahayn xataa ayadoo loola kaashanaya nusuusta qiyaaskeeda iyo masaalixda iyo maqaasida shariicada ayadoo loo fiirinayo mas'ale oo aan daliil ku soo aroorin hal waa lagu ijmaaci karaa marka eh, imaamu shaafici marka wuxuu ka mid yahay dadka u ololeynaya inuu yahay ijmaaca daliil uma shardi ah laakiin qolada kaloo dhahaya kullu ijmaacin laabudda lahu min daliil dhahaya waxaa weeyaan macnihi waxay noqonaysaa dali ijmaaci waxau noqonayaa fawqa nas kayfa fawqa nas waxa weeyaan liannahu naski baa la helay macnihiisa haddana lagu sii ijmaacay marka nasna waa jooga haddana waxa weeya macnihii naska uu tusiyey dadku sii ijmaaceen kaas waaba kasii fiican laakiin masaa'il badan oo aan loo haynin nas ay dadku ku ijmaacaan baa jira bali waxaa lagu miaaliyaa maalan ka jacli bni bni bimanzilati bni yani markii dhaxalka la joogo wiilkaada wiilkiis hadduu wiilkii adiga aad uusan joogin saxaabada waxay ku ijmaaceen annahu bimathaabati ibnik inuu noqonayo oo yariu maalaka jamiica casabata inay ku ijmaaceen waa badan yihiin masaaisha sidaas oo markaad u fiidi daliil gaara ah ayna lahayn ayb marka imaamu shaafici waxa la weydiiyey famaa xujatuka maxay tahay fii an tatbaca inaad raacdid ma jtamaca annaasu calayh dadka waxay ku ijmaacaan oo mimaa laysa fiihi uusan ku sugnayn nasu xukmi lilaahi ilaahay xukumkiisa oo cad uusan ku sugnayn walam yaxkuhu cani nabiyina ayna ka waramin atascumu ma sheegaysaa maa yaquulu gayruka dadkaada waxay leeyihiin siday leeyihiin oo kale maad leedahay oo ana ijmaacahum dadkii markay meel ku ijmaacaan laa yakuunu abadan ahaan maayo ilaa calaa sunnatin maad leedahay sunadoo haabitatin ah wain lam yaxkuuhaa sunadaas ayba soo guurine sunadaasba ayna soo guurinine ma waxaad leedahay ijmaac kasta sunaa ku hoos jirto ama aan ogaana sunadaas ama aanan ogaanin saas maad leedahay mase waxaad leedahay yumkin an yuujada ijmaac wain lam takun hunaaka sunna maxay madhabkaadi tahay saasaa la weydiy qaala faqultu lahu waxaan u eriyey amaa ma ijtamacuu calayh dadkii marka waxay ku ijtimaacaan oo fadakaruu ay sheegaan annahu xikaayatun inay tahay wax laga wariya can rasuulillaahi fakamaa qaaluu in shaa allahu buuri hadday wax ku ijmaacaan oo ijmaacaas daliilkiisana ay u sheegtaan oo sunnadii nebiga uu daliil ay yidhaahdaan sidaas waaba fiican tahay waxay noqotay naskii oo la helay macnihiisana laysku ijmaacay ilaan sunno kastoo la helo macnaheedi layskuma ijmaaco waa laisku khilaafi karaa oo tan kuu sheega aayadda qur-aanka tafsiirkeedii waa laisku khilaafi karaa inay nas tahay layskuma diidano laakiin macnihii baan laysku waafaqsanayn laakiin in aayaddiina la helo macnaheedina laysku waafaqo wax wanaagsan wa ayib wa amaa maa lam yaxkuuh waxayna nebiga ka waramin yani ajmaca annaasu cala almas'ala mas'aladaasna ma dhihin nebigaan ka warina mayna dhih faxtamala waxaa suuragale an yakuuna inuu ahaado qaaluu inay yidhaahdeen ijmaacaas xikaayatan can rasuuli awgeed inay waxay u ijmaaceen ay tahay wax nebiga laga wariy awgeed inay tahay aa dhici karta buuri waxtamala hayrahu inay ayagoo u fiirinaya maqaasidii qawaaciddii islaamka loo fiirinayo ayagoon daliil gaaro u haynin inay ku ijmaacana waa dhici kartaa ayib labadaasaa suuragal abuuri walaa yajuusu marka waxaan banaanayn an nacuddahu inaan ku tirinno xikaayatan oo lahu lirasuuli illah ma dhici karta buu leeyahay ijmaac kastoon helno inaan inaan inaan ka samayno sunnada nebiga inaan ka dhex samayno ma banaana buu li laakiin kii ijmaacii aan helno sunnadiina la soo guuriyey ijmaacan waa lagu ijmaacsan yahay m maxaana u daliil ana sunnadaas nebiga calayh isalaatu salaam haddaan helna masalo lagu ijmaacsan wax isku khilaafsan aan lahayn oon daliil gaara u ahaynin annaga daliil u samaymayno dhihi mayno maadaama ijmaaca u jiro daliila meesha ku jira daliilka annaga aan warino dhihi mayna buu leeyahy walaa yajuusu ma banaano an nacudahu inaan ku tirino midkaas xikaayatan lahu inaan wax u warino oo nebiga ugu warino ma banaano liannahu laa yajuusu waxaan banaaneen an yaxkiya shaksiga inuu wariyo nebiga ilaa masmuucan wax laga maqlay mooye nebiga wax alle wixii wanaagsan nebiga loo tiiriyey lama dhihi karay mas'alo kastoo loo ijmaacana xadiidha loo abuuro la dhihi maayo annahu laa yajuusu waxaan banaanin an yaxkiya shaksiga inuu wariyo ou nebiga ka wariyo ilaa masmuucan walaa yajuusu an yaxkiya shaksiga inuu wariyo nama banaana shay-an shayga yutaawahamu la malaynayo yumkinu fiihi ay suuragal tahay hayru maa qaala wuxuu yidhi waxaan ahayn waxay suuragal tahay in nebiga loo tiiriye ma banaano hadal cad waa imaamu shaafici wuxuu leeyahay waxaan banaanayn haddii ijmaaci la helo inaan xadiidu abuurna ma banaano oo sababta ay tahay waxaa dhici karta inuu xadiid jiro inuusan jirin labada waa dhici kartaa marka waxaan la hubin oon la goyn karin nebiga looma tiiri karo laakiin waxaan leenahay ijmaaca sidiisaasuu xujo ku yahay daliilna annaga hadeertaan ma hayno saasaan leenahay buur waa hadalkiisa musanif uu leeyahay fa naquulu waxaan leenahay bimaa qaaluu bihi dadkii naga horreeyey waxay yidhaahdeen itibaacan lahum annagoo ayaga ku raacayna aan leenahay laakiin xadiid waa abuuri mayno waxaan leenahay mas'alada tan xugumkeeda saas waaye liannahu ajmaca man kaana qablana sidaasaan leenahay buu leeyahy ayb wanaclamu waxaan ognahay annahum ayagii idaa kaanat sunanu rasuulillaahi sunada rasuulka hadday jirto kaanadaas bimacnaa waa tii laazimada ayd weeyaan idaa wujidat sunan rasuulillahi haddii la helo laa taczubu can caammatihim dhammaantooda inayna ka maqnaan karin haddii sunada nebiga jirta ayadaaba meel ka soo bixi doonto laakiin annaga abuuri mayno liannahu gebigood oo dhan sunada nebiga wada dhaafi mayso haddaan la haayo sunnada nebigane waa la sheegaa haddaan la hayna la abuuri maayo wa naclamu waxaan ognahay annahum dadkii idaa kaanat sunanu rasuul haddii la helo laa taczubu can caamatihim dhammaantood inayna ka maqnaanayn waqad tacjubu can bacdihim qaarkood waa ka dhumi kartaa wanaclamu waxaan ognahay ana caamatahum dhammaantood laa tajtamicu caamadaas ku kulmi mayso calaa khilaafin si khilaafsan lisunati rasuuli illahi khilaafsan walaa calaa khaطa'ina ku kulmi mayso in shaa allah saasuu leeyahay marka waxaan raacaynaa itibaacan liman kaana qablana marka waxaan ogaanay mas'alada laba suura baa jirto mas'alada mar haddii laysku ijmaaco laa yajuuzu ixdaaثu khilaafin hadda musanifka miduu ka hadlay waayo dadkii hadday wax ku ijmaacaan annaga qowl dambe mar kale ma keeni karno ijmaac guntamay madburin kartid waa qayb waay laakiin ijmaac aan jirin gadaal ma ka gundami karaa taasaa la isku khilaafsan yahay mas'ale maalan saxaabada iyo taabiciinta isku khilaafsanaayeen haddii taabicu taabiciin ay hal weji intay isu raacaan isku waafaqaan mas'ale mukhtalaf ahayd ijmaac ma laga heli karaa imaamu nawowi oo kale wuxuu leeyahay ijmaacaas waa la heli karaa oo maalan wuxuu ku miaaliyey e, qofkii oo kale e, kitaabkiisa markaad fiirisid majmuuc oo kale wuxuu leeyahay yani awalkii hore waxaa jirtay qofka hadduu xaaskiisa u tago oo kale e, jimaaci biyo ayna ka soo bixin nebiga awal xadiiuu jiray inama almaau min almaa qofka hadduusan biyoba ka imaan oo minidii ama shahwadii ka imaanin qabaysku ma waajibi jira marka xadiidkaas waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay eh, idaa jalasa bayna shucabiha alarbaca waijtahada wajaba alguslu wain lam yunzil fii saxiix muslim riwaaya aha qabto marka saasaa lagu ijmaacay laakiin qaar taabiciinta ka mid ee intaanan ijmaacaas ousan aada u dhicin qaaraa khilaafsanay oo waxay leeyihiin laa yajibu alqaslu ilaa biinzaali اlmaniy marka wuxuu leeyahy imaamu nawowi uma incaqada alijmaacu bacdahu ijmaaciyaa la helay wabittaali laa yajuuzu liaxadin an yaquulu laa yajib lgusl ma dhihi karay marka qolana waxay leeyihiin waxaa shardi ah ijmaaca xataa yancaqida an yanqarida jamiicu man qaala bihada alijmac maalan saxaabadoo kale hadday wax ku ijmaacaan ijmaaci inuu baaqi ahaada ilaa saxaabadii ay wixii ugu dambeeyey ay ka dhintaan wa ilaa haddii nin saxaabi uu ka noqdo ijmaacii hore wax maka buraa masamaya tafaariic weeyaan masaa-isheeday ka midta fain qaala haddii uu yidhaahdo fahal min shayin ma jiraa yadullu calaa daalika midkaas tusinayo oo watashudduhu bihi aada ku adkaynaysa dad baa waxay yidhahan imaamu shaafici ala weydii waxaa la yidhi wax daliil oo ijmaac oo tusinaya ma jira dad baa waxay leeyihiin mima yudkaru imaamu shaafici markii la weydiiyey adilaة اlijmaac min kahrati tafkiirihi wa taqliibi nadarihi yaal waxaa la yidhi wejiguu ka bararay su u fiirinay yani s ugu helo ijmaaca daliil so ugu helo adiga waxaa weeyaan wax diyaarsan baad iska akhrisanaysay kuu saalan yihin laakiin nin aan wax ka horeeya iyo wax qoran iyo kitaab aan jirin ee habeenkaana laga yaabo nusuusta islaamka ugu soo jeedaya caawo dhan soo ula soo baxa daliil min xayu laa tashcur walidaalika waxaad arkaysa aayaadka qur'aanka la sheegay sida loo daliishanay iyo wejka daliilka loola soo baxay siday ahayd iyo sida adigu fahamta wax isku dhow ma ah taasna yowm walayla kama imaanin laakiin juhdi dheeraad iyo taqalub iyo tadabbur iyo muqaarana ayay ku timi marka waxaa la yidhi marka masaa-isha qaarkeed la weydiya imaamu shaafici ou daliilkeeda iyo uu samaynaya wejigu ka barari jira likatrati tafkiir si ugu fikiraya inta awge intii gaari jirta cilmiga sidaa lagu helay adiga banaan laguu dhigay markaasa adiga laqbadiisa xataa aadan keeni karin markaa waxaad rabtaa in nin caalim ah lagaa nagala dhigan aan doonayna oo dadka dhan eh, ay ka dambeeyaan cilmiga sida lagu bartay iyo dhibka lagu bixiyey markaad fiirisid annaga waxaa weeyaan dadka muqalidiinta xataa nagulama tiri kara caamada eh, caamada xataa darajaad weeyaan dadka ugu hooseeya inaan ku jirnay aada mooda marka waxaa layidhi fahal min shayin yadullu calaa dalika watashuddu bihi aada ku adkeynaysa qiila waxaa layidhi akhbaranaa sufyaan baa noo warramay can qiila waxaa la yidhi akhbaranaa sufyaan waayo noo waramay can cabdilmalik bni cumayr can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni qalbigiisa ha iftiiniyo xadiidkan marka alxadiid oo kale waa macnaheed xadiidkan mar dhow buuna soo maray maxalu shaahidka loola jeedana nadar lahu cabdan ma oo nadara lahu cabdan daliil ijmaac ma noqon karto laakiin xadiidkan dheer akhiska waxaa ka mid ahayd halaaثun laa yugilu calayhina qalbu lmuslim maxaa ka mid ahayd ikhlaasu اlcamali lilahi wاnasiixaةu lmuslimiin waluzuumu jamaacatih faina dacwatahum tuxiiطu min waraaئih marka maxalu shaahidka xadiidkaas waa maay waluzuumu jamaacatih jamaacadoodoo la laazimo ninka muslimka qalbigiisa lagama xiro marka daliil min adilat اlijmac xadiidkaas صaxiix ah waxaa kamida bu leeyah akhbaranaa sufyaan can cabdillaahi bni abi labiidi can abi sulaymaan bni yasaari can abiihi sulaymaan ibni yasaarkii weeyaan ana cumara bna alkhadaab khaaba annaasa dadkii buu ku khudbo akriyey biljaabiyati meesha jaabiya la yidhaahdo you khudbo dheer ku akriy yani jaabiya waxaa weeyaan eh, sida uu shaarixa noo sheegaba waxa weeyaan eh, qaryat min quraa dimashq magaalada dimashq oo caasimada suuriya hadda u ah meel ka mid ah weeyaan meelahaasaa loo yaqaano jiray fa qaala wuxuu ihi ina rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa qaama fiinaa qaama qaama allahuda allahudaas waxaan u malaynaa inaysan meesha ku jiro wallahu aclam ina rasuula allahi qaama fiina rasuulka ilaahay baa anaga dhexdeenna ka istaagay ka maqaamii fiikum si aniga dhexdiina aan u taaganahay fa qaala rasuulkii wuxuu yihi akrimuu asxaabi asxaabtayda karaameeya uma aladiina yaluunahum kuwii haddana la xariiro oo taabiciintaa uma aladiina yaluunahum kuwii haddana ayaga la xariiro taabici taabiciintaa uma yadharu lkadibu buu nebigu yidhi beentii baa badanaysa oo aada u soo daahirayso xataa ina arajula ninkii layaxlifu inuu dhaaranayo yaa la arkaa xataa ina arajula ninkii layaxlifu waa dhaaranayo walaa yustaxlaf asoon la dhaarinu iska dhaaranayo wayashhadu waa markhaati kacaya walaa yustashhadu asoonna aan la weydiinina markhaati waxaad moodaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo haddeenana dhex joogana tilmaamay qofka waxaad arkaysaa hal kelimaad leesaan maa dhacda toban iyo shan joor buu kuu dhaaranay liannahu wuxuu ogyahay hadalkiisa qofka bani aadamka mar hadduu asiga isqiimo tiro haddaad wax kasta haday shaqey male wuxuu ogyahay hadalka saanwa hadduu yihaha in laga yeelayn marka saasay waxay ku kalifaysaa inuu dhaarto u dhaarto u dhaarto haddana maca dalik waxba ka faaiday maahan waxaa le ninkii beenlowga unbaa u taabna mar haddiiba beenlowgugu barta faa'iida male run badanaa kugu dhumaysa walidaalika waxaa la yidhi beenlow run baa ku dhuntay liannahu dadkii been bay kugu barteen weligeed faa'iide ma laha marka yani sida nebigu uu yihi oo kale ninka yani laa yazaalu yakdib wayataxara alkadiba xataa yuktaba cinda allahi kadaaban daraja aad u fog weeyaan beennimada alaa lacnat اllahi cala alkaadibiin wayaqulu lashhaadu haؤulaai aladiina kadabuu calىa rabbihim alaa lacnat اllahi cala الظaalimiin marka beenta wax oo la sheegi kara maaha nin muslima nebigu waatii la yidhiyey ninka mu'minka ma zinaystaa haa buu hi waa dhici kartaa zina inay ka dhacdo ninka muminka wax maxadi karaa waa dhici kartaa buuri laakiin ma been sheegi karaa markaasuu laa nabiga alayh salaatu salaam yani beenta waxaa weeyaan adiga shaksiyadaada dhan bay meel kaga baxaysa ayib alaa faman sarahu ninkay cajab geliso oy farax geliso baxbaxatu ljannati jannada dhexdeeda falyalzam ljamaacata jamaacadii ha laazimo waa maxalu shaahidka xadiidka lagala jeedo waa ninkii ninkii doonaya jannada meesha wasadkeeda oo firdowsa ah ninkii ina gala doonayo falyalzam iljamaacata jamaacada ha laazimo fa ina shayطaana maca alfadi ninkii keligiisa u shayطaanka la jooga dadka muslimiinta meesha ay raacan raac dad badan baa waxaaba lagu yaqaanaabo sidaad usoo shaac bacdeed waxaa la yidhahdaa khaalif tucraf wax la yidhaahaa jirto markuu qofka macnawiyaadkiiska daciif uu yahay ee naftiisa uu raadinaya sumcad ilaahay kuu yeelin weligaa kuu noqon mayso markaasuu hadala aan jirin iyo waxaan la maqlin ubuu maanta dhan warinaya wuxuu u jeedaa fulaana sheegay in yidhaha dadka dha hadalkaada ay soo qaadqaadaan ilaahay dartiiska ma ah laakiin min baabi khaalif tucraf taas qiimo ma lah laakiin haddiiba mas'alada xaqeeda waadaxay muslimiinta ay si isku raaceen inaad qowl damba aad keentid ma ah marka fa ina shayطaana maca alfadi buuri wa huwa min alithnain labadinaba abcadu waa ka fog yahay walaa yakluwana rajulu bimra'atin nebigu wuxuu ri walaa yakluwana rajulu yousan la keli noqonin bimra'atin faina الshayطaana haaliثuhum shayطaankaa saddexeeyo macnaha waa aadaab naagta keligeed ay safrin keligeed nin ayna la joogin eh, maxaan ku yidhahda waxyaalo badan oo ah nala tusinaya maslaxadeena inay tahay yaa nala tusinaya marka ikhtilaadka dumarka iyo waxaa la yidhaahdaa wax oo ugu dhow ma jirta salaad laisla dukado maca daalika dumarka calayh salaatu wasalaam nebiga gadaal buu u bixin jiray masaajidka oo cibaado iyadoo cibaado loo yimid loo kala bixiyo marka fusuul bay isla dhiganayaan iyo shaqay isla qabanayaan naag baa nin sakarteer u noqonaysa iyo keligeed bay gabadhaan safraysaa iyo waa ku kalsoonahay kullaha qusacbalaad laysa min diin fii shay qofkana waxaa la rabaa haddaad muslim waadaad tiraha inaad muslim noqotidoo bimajamiici eh, maa ataa bihi nabiyu sal allahu alayh wasalam aada qaadatidaa la rabo waman sarathu xasanatuhu ninkii xasanadiisa ay farax geliso oo wasaa'atu sayi'atuhu xumaantiisana ay murgeliso fahuwa muminun weeyaan baa leedahy bimacnaa ana hunaaka iimaanan yani wixii wanaag markaa samaysa caawana waad ku farxi xumaan hadday ka samaysa caawana waad ku fikiraya waxaad ka cabsanaya ciqaabkeeda adduun iyo aakhira inuu kuu qabsado ilaahi subxaanahu wa tacaala nin wanaagsan waay laakiin nin aad haddee haddaad ba aragtid maanta marka dad soo dhacdid ama xoolo aad aada qaadatid ama aada zina ii samayso haddaadba ku faantamayso ooba afhaanba ay kula noqotay inaad xadiidkaasi adiga bad kale aada ka maraysin iyay daliil u tahay ayb qaala wuxuu yihi markaan xadiidkaas had jirtaa musanifka uu sheegay sulaymaan ibn yasaar can cumar ibn khadaab waa xadiid mursal ah laakiin sida shaarixa uu takriijiba duruq kale buu leeyay waa xadiid mutasil ahoo ma weeyaan qaala wuxuu yihi famaa macnaa amri الnabiy salى اllahu alayh wasalam biluzuumi jamaacatihim nebiga amarkiisa oo jamaacada hala laazima la yihi maxaa loola jeedaa buuri qultu waxaan u idhi buu ihi laa macnaa lahu xadiidkaas rasuulka macno uu leeyahay male ilaa waaxidun hal macno mooye hal macno buu yeesho karaa qaala ninkii wuxuu ihi fakayfa laa yaxtamilu sawsan uu suurogelaynin ilaa waaxidan hal macno mooye sawsan laba macno u yeesho karaynin qultu waxaanu yidhi idaa kaana jamaacatuhum muslimiinta jamaacadooda hadday tahay mutafariqatan tii ku kala tagsan fi lbuldaani falaa yaqdiru axadun axad ma kari karaayo an yalzama inuu laazimo jamaacata abdaani qowmin qowm badanyaalkooda inuu jamaacadooda laazimo qof kari kara male qoomka mutafariqiina kala tagsan waqad wujidat اlabdaanu tan hore qayb weeyaan wuxuu leeya nabiga markuu leeyahay waluzuuma jamaacatihim hal meel adinka muslimiinta hal meel ku wada noolaan looma fasiri karta buuri lianna waxaan ognahay muslimiinta buldaanta dham ay wada joogaan ma dhici karta muslimiintaas buldaanta jooga inaad adiga meel la wada joogtid liannahu haddaad kan la joogtid kii kale waad ka maqan tahay meeshii kale marka ma dhici karta macnihii luzuuma jamaacatihim muslimiinta dhan hal meel ha kuwadag aruursanaadaano macnaheedi ma dhici karta buu leeyahy qultu idaa kaanat jamaacathum hadday tahay mutafariqatan kii ku tala tagsan fi lbuldaani falaa yaqdiru axadun marka karin maayo an yalzama jamaacata abdaani qowmin qowmyaal badanyaalkooda jamaacadooda inuu laazimo ma kari karo qowmkoo mutafariqiina kala tagsan dad oo macnaha kala jooga qaaraad badan seed inaad meel ula joogto aad u keeni kartaa badankaada marka badan looma jeedo waqad wujidat alabdaanu waxaaba laga yaabaa in la helo abdaantii takuunu inay ahaato mujtamicatan tii kulsan oo kulunsan min almuslimiina iyo wاlkaafiriina iyo wاladkiyaa wاlfujaar inay meel ku kulmaana la arkaabo marka see loo dhici kartaa luzuuma jamaacatiim haddii la yidhaahdo haddii aad aragtay meel ay la wada fadhiyo oo gaalada ay ku jirto oo muslimiinta ku jirto ood adiga dhinac kaga joogtid lusuuma jamaacatihim ma kugu suurageli kartaa markaan falam yakun ma ahaanin fii lusuumi alabdaani qofka badanyaalkooda islaasimo macnan mabalah marka haddii loola jeedo lusuuma jamaacatihim hadday ahaan lahayd badanka muslimiinta meel aad la joogto dad kale waa kusoo darsami karaa ayagana meel laguma kulmi karo haddii xataa meel ay ku wada kulmaanoy meel ku aruursan yihiin aruurkaas wamaana uu leeyahay mara buu leeyahay liannahu laa yumkinu horta ma suurogeli karta inay meel lagwada kulmin walianna ijtimaaca alabdaani dadka muslimiinta abdaantooda meel ku kulmane laa yasnacu shay-an waxu qabanaa male dad baa meel ku soo aruuray wax ma ayna qabanin birina way kala tageen maxay faa'iidaysa marka falam yakun ma ahaanin liluzuumi jamaacatihim muslimiinta jamaacadooda hala laazimo la yihi macnan ma laha ilaa maa calayhim jamaacatuhum jamaacadooda waxay tahay maahine oo min ataxliili waxay xalileen oy ku ijmaaceen oo la qaato iyo wataxriimi waxay xaaraamtinimeen oo la qaato iyo wataacati fiihimaa labadaas in lagu adeeca in loo fasira mooye si kale macno ku leedahay ma laha bal fiiri sida macnaha loola soo baxay eeg markuu nebiga yidhi waluzuumu jamaacatihim ma looma jeedin ninkii daahirka fiirinaya muslimiinta meesha u ordaan buu orday inay macnaheeda ma ah ee waxaa loo jeedaa muslimiinta waxay u arkeen wanaag oo xalaal ah ama xumaan oo xaaraam ah inaad adiga sidaas ku raacdid saasaad aada luzuumku noqon kartaa baa leeyihi maa ayna abdaanta haddaan maanta isku keenna berina way kala tegayaan haddii kale caqli ahaan maba la isu keeni karabo marka macnaha laisugu keeni karo ogolaasho ay wax isla ogolaadaan ama ay diideen waayo taasaa in ku raacdee waajibkooga ah ayib waman qaala ninkii yidhaahdo bimaa taquulu bihi jamaacat lmuslimiina muslimiinta jamaacadooda waxay tiraa ninkii yidhaahdo faqad lazima jamaacatahum jamaacadoodau laasimay muslimiintaasaan yidhi anigana waan iri haddaad tiraahdo muslimiinta lama jamaacadoodaad ku darsanta waman khaalafa ninkii khilaafo maa taquulu bihi jamaacatu muslimiina muslimiinta jamaacadoodu waxay tiraa ninkii khilaafo faqad khaalafa jamaacatahum uu khilaafay alatii jamaacadoo umira la amray bilusuumihaa in la laasimo wainamaa takuunu lgaflatu ilowgana wuxuu ka yimaadaa fi lfurqati in la kala tago walidaalika khilaafka sidiisaba kulluhu shar buu sidii cabdullaahi bnu mascuud u yidhi oo kala wa faama aljamaacatu jamaacadii falaa yumkinu fiiha kaafatan dhammaantood ma suurogeli karaan gaflatun inay iloobaan can macnaa kitaabin kitaabkii ilaahay macnihiisa walaa sunnatin ay mana iloobi karaan walaa qiyaas macnaha wuxuu u jeedaa hadday dhacdo dad culamo oo dhan hadday meel ku kulmaan kulligood xaqi kama aayad qur-aan hadday jirto hadduu aniga iga dhunto adayna kaa dhumayn haddii aniga adiga nagu dhinto qofkaas ka sadeaad famaa baaluka bilmuslimiina jamiican yani dadkii oo dhan wada dhaafayso haddii nin uu xasuusanayn dad baa xasuusta laakiin kaliga waa dhumi kartaa daliil badanaa kaa maqnaan karo laba qofood saddex qofood waa ka maqnaan kartaa dhib ma laha laakiin muslimiintao dhan inay kawada dhunto taas ma dhacayo faama aljamaacatu falaa yumkinu fiiha ma suuragalay gaflatun iloobi kaafatan dhammaantood can macnaa kitaabin ilaahay kitaabkiis macnihiis inuu ka qarsoomo ma dhici karaa walaa sunnatin sunnada nebigoo saxiixana ka qarsoomi mayso walaa qiyaasin qiyaas oo jeli ana kama qarsoomay in shaa allahu tacaala qاla المصنف رaحimh الlه taعaalى qاala famin أyna qulta yuqaal bاlqiyaasi fيma laa kitaaba fiihi walaa sunaةa walaa إجmaaca afi اlqiyaasu nasu khabri laazimi inta musanifku wuxuu kaaga sheegaya waxaa la yidhaahda qiyaas qiyaas wuxuu ka mid yahay abwaabta waaweyn oo min abwaabi usuul الfiqh yuu ka mid yahay iyo weliba abwaabta ugu adag markii loo fiiriyo masaa iyo tafarucaadkeeda aada buu u dhib badan yahay marka eh, masaa ugu muhiimsan baan kaaga sheegayaa maadaama musanifka طariiqat اlqudamaa tacriifaad iyo amhila iyo taqsiimaad iskuma mashquuliyaan laakiin shayga jawhartiisa iyo asaaskiisa ayaa laga sheegayaa waxa ka dambeeya ninka eh, oo mujtahidka asaa la rabaa inuu dhammaystirta wax kasta loogu dhammaynaya taqsiimaad ahaan marka qiyaas luqa ahaan waxaa lagu yihahdaa alqiyaasu luqatan altaqdiiru walmusaawaat haddaad tiraa qaayastu shaya bishayi bimacnaa waan qadaray siday intay isku yihiin iyo waan isku miisaamay siday kala yihiin oo kale ayay noqonaysaa marka alqiyaasu luqatan altaqdiiru wاlmusaawaat haddaad tidhaahdo qaayastu اlarda bilmitri bimacnaa qadartuhaa yaa lagala jeeda ayb min naaxiya اliصطilaaxiya ama tacriif ahaana waxaa lagu yidhaahdaa ilxaaqu farcin bislin fii xukmin licillatin jaamicatin baynahumaa ilxaaqu farcin biaslin fii xukmin licillatin jaamicatin baynahumaa ayib taa waxaa lagu leeyahay qiyaas waxaa la yidhaahdaa ilxaaqu farcin mas'alo oo farciyad ah oo la gaarsiiyo la haleeshiyo biaslin shay asal leh mas'alo daliil sharci leh oo macnaha lagala mid dhigo ilxaaqu farcin biaslin fii xukmin sharciyin haddana meesha laysaga mid dhigayo xukumka mas'alada asalka ay leedahay ina farcan la gaarsiiyo licilatin jaamicatin baynahumaa ayadoo loo helaya markaa ama ay jirto cillo oo labadooda kulminayso ayib hadda tacriifkaas waxaa kaaga muuqday waxaa la yihahda arkaanu lqiyaas qiyaaska arkaantiisa waxa uu waxa uu leeyahay arkaantiisa waxa weeyaan almaqiis wاlmaqiisu عalayhi wاlxukmu wاlcila afartaas waa afartii tacriifka da lagugu sheegay weeyaan maqiis iyo maqiisun calayhi iyo alxukmu waalcilla afartaas markii la helo yaa la raadi karaa waxaa la yidhahdo qiyaas almaqiis waxaa loola jeedaa waa mas'alada farciga ah almaqiis waxaa lagala jeedaa alxukmu alxaadith aladi laysa fiihi nasun wayuraadu an yuطlaba lahu xukmu sharciy lidaliili اlasl اlأwal marka maqiiskaasaa la yidhahdaa midka wax oo asiga looga qiyaasanayo ama midka la qaadayo oo asalkii la duldhigayo maqiiskaasaa la yidhahdaa maqiis marka maa muxuu noqday waxaa weeyaan waa mas'alada oo daliil sharci aanan lahayn ee loo raadinayo in daliil sharci looga helo asalkaas kale mas'alada ku soo aroortay in la dul saara la doonaya kaasaa la yihahda ayb maqiis alayhi markaan maqiis calayhi waxa weeyaan wa huwa daliil sharci daliilka sharciga ah oo mas'aladan ku soo arooray waa midka looga qiyaas qaadanayo o la duldhigayo weeyaan oo maalan waxaad leedahay daliilkaa sharciga oo min kitaab illaahi aw sunati rasuuli aw ijmaacin saddexdii ilan qiyaaska waa kii afaraad saddexdii mid ka mid ee daliilkii mas'aladaas ku soo arooray maqiis calayhi waa asaa lagu qiyaas qaadanaya ayib alxukmuna waxaa laga jeedaa huwa ma اqtadaahu daliil الsharci min taxliili aw taxriimi aw صxati aw fasaadi aw gayrihima xukumka sharciga waxaa weeyaan maa daliil ma اqtadaahu daliil الsharci daliilka sharciga waxuu keeno waxuu daliilka sharciga keena la yidhaahda oo ah marka ilaan haddii aayad soo aroorta ama wax bay xarimtaa ama wax bay xallishaa ama waxbay ay faasid ku xukmisaa taasaa waxaa la leeyahay waa xukmu sharci weeyaan alcilana waxaa weeyaan huwa maa habata bisababihi addaliilu sharci ciladana waxaa weeyaan sababta keentay daliilkaas inuu yimaado kaasaa la yidhaahdaa ayb kada maa habata bisababihi alxukmu الsharci sababta keentay xukumkaas sharciga ah inuu yimaado weeyaan marka waxaa la yidhaahdaa shay kasta miihaal baa lagu fahmaa waxaad ka soo qaadataa maalan ilaahay qowlkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlأslaamu rijsu min camali الshayطaani faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun aayaddaas waxaa weeyaan waa nas ku soo arooray khamrada xaaraantinimeynteeda marka waxaan leenahay khamradii asal bay noqotay liannahu waxa weeyaan daliil oo sariix ah yaa ku soo arooray marka waa asal wa almaqiisu calayhi midka wax looga qiyaasanayo wa waxaan raadinaynaa markaan ashyaa kale oon magaceeda qur-aanka ama sunnada lagu sheegin ee markaa macnihii khamradina qabo kaba soo qaada nabiid ama kookayiin ama horawiin iyo wixii lamid ah eh. wax ammaanka doori oo dhan waayo maalan waxaan leenahay kokaayiintaas oo madaxa dooriya khamrada inuu ka daran yahay ba laga yaabo waxa weeyaan waa mas'ala ama waa shay magiciisa nas gaar asiga kuma soo aroorin sidii khamrada nas gaar ugu soo aroortay marka waxaan leenahay kokaayiin waa mas'ala xaaditha ah daliilna aan soo aroorin daliil baan u raadinaynaa saan u helno asalkii horo oo khamrada in daliil ugu helno marka waxaan leenahay kookayiinkaas waa muxaram waxaan leenahay waa maqiis oo waa looga qiyaas qaadanaa khamradii baa looga qiyaas qaadanaya ayib liannahu waxaa lagu leeyahay ciladii khamrada ahayd yaa laga helay cilatu taxriimi اlkhamri biitifaaqi اlmuslimiina aliskaar weeyaan kokaayiinkiina marka iskaarkii khamrada ay soo dirisiinaysa ma laga helay masamaye waa laga helay maadaama iskaarka laga helay licilatin jaamicatin baynahumaa weeyaano marka faracan oo nas sariix kusoo aroorin yaan qaadaynaa oo khamradii meeshiisaan geynaynaa liannahu khamrada nasaa kusoo arooray shayga naska aan kusoo aroorin asaa lagala mid dhigayaa licilatin jaamicatin baynahumaa xukumkiina waa iskala mid noqonayaanoo xukumkii waxa weeyaan maqtabaahu daliilu sharci wahuwa taxriim marka ciladii waa laga helay waa iskaarkii xukumkiina iskala mid noqonay iskala mida bay noqonayaanoo waxaa weeyaan waa taxriimkii wahaakadaa dawaaleyk marka waxaan leenahay taxriimu اlkhamri waa asalkii taxriimu اlkokaayin ama nabiidkii casiirka intuusan khamrada noqonin yaa la yidhaha khamro dhab ma noqonin laakiin waxaa weeyaan maadoorintuu bilaabaya nabiid baa la yidhaahdaa maalan masagada iyo galeyda iyo maxaa timirta iyo cinabka iyo wax dhan waa laga sameeyaa marka si oo e, gaar aha taxmiir looga samaynaa meelbaa ayaa la dhigaa wax baa lagu darayaa saddex maalmood gudaheed khamro buu kusoo noqonayaa marka khamrada intausan noqonin laakiin si khaasiyat lkhamri intay laga helaa nabiid baa la yidhaahdaa marka nabiidkaas hadda nas kuma soo aroorin marka asigaa waxaan u raadinaynaa xugum sharci ah markaasaan raadinaynaa cillada asiga ku jirta maxay tahay waxaa leeyahay maankuu dooriyaa khamradini maankay doorisaa marka cilladii waa laga helay xukumkana ha iskala mid noqdaan oo taxriimkii ah sidaasaa la marka cindanaa waxa weeyaan eh, almaqiisu calayhi oo taxriimu lkhamri ah almaqiis oo nabiidkii ama kookayiinkii ah alxukmu oo taxriimu kulli waaxidin minhumaa cilada oo iskaarkii ah ama madax wereerintii ah intaas markii laga helo yaa waxaa laleeyahay waxaa weeyaan qiyaaskii waa la heli karaa marka shay wax looga qiyaasto iyo shay lasoo qiyaasto iyo xugumka ay wada wadaagsadaan iyo cilada keentay inay shaygan shaygan u ekaado intaas markii la helaa waxaa la dhihi karaa markaan arkaan اlqiyaas waa la helay almaqiis wاlmaqiis calayh wاlxukmu wاlcila intaas weeyaan ayib marka mid kastaba wuxuu leeyahay shardi markaan leenahay maqiis calayhi oo naska ah naska hore oo mas'alada ku soo arooray waxaa uu shardiga an yakuuna haabitan haabitan markaan leenahay ima an yakuuna aayata min kitaab illahi aw xadiiثa صaxiixa aw xasana can الnabiy salى الlahu عalيه wasalam aw biijmaaci اlmuslimiina marka mas'alada hore wax la dulsaari rabo asal baan ka dhigaynaa ilan ayada asaaskii ah maadaama ayada asaaskii ay tahay marka inay asaxdaa la raba shaygii waxa weeyaan wax lagu dhisayo hadduuba asiga ansaxsanayn usan aas uusan sugnayn wixii lagu dhiso isla wada dumaayeen gebigoodba marka alslu lmaqiisu calayhi laabudda wa an yakuuna haabitan haabitan waxaa laga jeedaa aaya min kitaab illaahi sunna oo saxiix xadiid daciif hadduu yahay wax loogama qiyaas qaadan karo iyo ijmaac inuu ahaado shardigaasaa asaasi u ah ayib almaqiis midka wax looga qiyaasanayo asiga la qaadayo waxaa shardi ah mas'aladan tanne eh, anlaa yarida fiiha nasun khaas mas'aladan aada leedahay waan qaadayaa midaasaan kala mid dhigayaa middaan aad qaadaysid oo maqiiska aan ku magacaabayno waa in nas khaas u ku soo aroorin haddii laakiin mas'aladan nas ay ku soo aroorto middaas asalkeena nas ay leedahay labadii la ysku qaadi karin maayo marka waxaa la yidhaahdaa mas'alada hadday banas ama daliil gaar ay leedahay haddii tiraa qiyaasan samaynaa qiyaaskaas waxaa lagu magacaabaa fasid wax qiimo uu leeyahay ma laha maxaa yeele mas'aladan wax keeni kara inaad qaada maba jirta liannahu waxaa weya nas gaar ay haysataa taas ayaa muhima ayib cilada waxaa uu shari ah cilada waxaa uu shardi ah, ah an takuuna macluumatan macquulaة اlmacna bxayثu ystad yani yumkin an yudrika alcaql اlbashari hadihi اlcila cilada oo ah labada shay waxa isku keeni karo ciladaasaa waxaa lagu leeyahay waa inay ahaataa shay macluum oo annaga aan fahmi karno waa in ay ahaataa shay qofka insaanka caqligiisa uu ku haleeli karo maalan waxaan ognahay kaba soo qaado khamrada sidaan usoo sheegnay waxa loo xarimay inay tahay maanka ay doorinaysa ama iskaar marka waxaan leenahay waa cilla la fahmi karo la dareemi karo marka wax allaale wixin sifadaas aan ka helno magac kasta ha lahaadaan si kasta ha u yaaliine khamradaan kala dhigayna liannahu waxaa haddaan saas la yeelin nusuusta wax kooban waay masaaئisha iyo اkhtiraacaadka dadka ay la yimaadiinna wax kooban ma ah marka haddaanan qiyaaski loola imaanin oo aan aan la fiirinin cilalta haddaan la fiirinin in mas'alo kastaba nas gaar loo helo way adkaanaysa sidaa daraaddeeda waxaa la leeyahay eh, waxay ka mid tahay eh, ciladana taasay leedahay inay ahaataa cilo la garan karo caqliga insaankana ou haleeli karo mundabit ahoo kooban oo aan dhici karaynin macnaha meel kastaba in layska aadiya aan dhici karaynin marka kaas markii loo helo yaa waxaa laleeyahay qiyaaskii uu ansixi karaa maqiis calayhi oo inuu haabit ahaado maqiiska oo aan daliil khaas inuusan lahayn ciladana inay ahaato macluumatan macquulata almacaani inay ahaataa la raba laakiin cilada haddaan la aqoonin waxaa lagu miaaliyaa maala xadiid صaxiixa nabiga ka soo arooray inuu yihi tawada-uu min luxuumi اlibili geela hilibkiisa ha laga weese qaato marka haddii aad tiraahdid waxaa lamid ah goronyada hilibkeeda lamid haddaad tiraahdid qiyaasa cala alibili liannahu suuradii iyo haykalkii isaga eg tahay oo markii aan joognin baabulfidya ninkii eh, macnaha goronyo dilo hal geel ayuu ku furana ah waatan soo dhaafnay hilibkeedii loogama qiyaas qaada kara hilibka geel oo weesaduu burina la dhihi maayo lianna waxaa lagu leeyahay macnaha weesada hilibka geela u burinayo maba la fahminba cilladeeda macluuma macquula annaga nooma ah wabitaali laa yumkin an naqiisa calayha ayru an yuqaasa alayha aw alay cala laxmi hayru marka waa inuu shaygii la fahmi karay baa lagu leeyahay ayb eh, intaas markaan kaga soo hadlo tacriifkii iyo arkaankii qiyaasta ahayd qiyaaska arkaantiisa adilada qiyaasta maxay tahay maxaa sugaya inuu qiyaaska daliil sharci inuu yahay maxaa ku tusaya musanifka taas buu u banbaxay keli ah marka waxaa la leeyahay waxyaalo badan ama